alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii labaatan iyo labaad ee ka mida kitaabkii kitaabu huwa xaqullaahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh moxamed ibn cabdilwahaab raxmatullaahi calayh wuxuu ka bilaabanayaa baabka labaatan iyo saddexaad wuxuuna musanifku baabkaa ku sheegi doonaa shan adilla ayuu ku sheegi ayib saddex aayadood iyo laba xadiid buu tilmaami doonaa baabu maa shay buu baab u yahay jaa'a ku yimid anna bacda haadihi tan ayadaa qaar ka mid ah al-ummati ee ummadda ah yacbudu inuu caabudi doono al asnaamta iyo awthaanta baabu maa shay ayuu baab yahay jaa ku yimid oo maada mawsuulo laga dhigo ama nakira mawsuufa laga dhiga labadaba waa la samayn karaa musanifku baabkan wuxuu kaga hadlayaa raxmatullaahi calayhi shareecada islaamku inay ka digtay in lagu xadgudbo dadka wanwanaagsan ama xabaalahooda arrinkaasuna inuu gaarsiinayo shirki in lagu dhaco ama diinta lagaga baxo wuxuu musanifku sugay raxmatullaahi calayhi oo masaladaas iyadaa kaga hadlay arrinka noocaas oo ummaddan qaar ka midi inay gaalnimo ku dhici doonto arrin iska tandiiriyaho uun qawaacid guuda keliya inuusan hayna arrin waaqicada ahaan dhacda ahaan dhacay inuu yahay dhacda ahaan wax dhacay inay tahay ayuu rabaa inuu tilmaamo raxmatullaahi calayhi watanku waa wax kastoo alla ka sokay la caabudo maga siday doonay ha ahaadeen dhagax bay noqon karaan insaan bay noqon karaan shaydaan bay noqon karaan wax kalay noqon karaan wax kastoo alla ka sokay la caabudo wathan waa lagu idlaaqi karaa baabu maa shaygii ayuu baab yahay jaa'a ku yimid anna bacda haadihi lummati ummaddan ayadaa qaar ka midihi waa ummatulijaaba yacbudu inuu caabudi doono al awthaana awthaanta musannifka waxaa ka soo baxay madhabkiisa dad baa waxay ku eedeeyaan musannifka inuu ummadda islaamkaa gaalaysiiyo laakiin waxaa khaladnimo arrinkaa ku tusinayay inuusan madhabkaa sheikhu qabin ummadoo dhan baa gaalaa muusan odhan ummaddan qaar ka midihi inay waxa weeyaan asnaam caabudi doonto adiladeedana ugu keensata wax asaga khaas ku ana maaha ummatu muxamedkii islaamka ahayd qaar ka midu inay gaaloobi doonto waana waaqic caadiyoo hadda taaganoo magaaladan hadda aan joogno nairobi soomaali kristaana joogta soo ma ogidin waa joogaan kuwo kristaan oo diintii ka baxo kaniisadaha ku xahaysan debadaha sidoo kaleeto bal soomaaliya lagu leeyahay dad baaba ku nool afraada walow isqariyaan oo kiristaannimo u kaadiya mulxidiinoo ilaahay jiritaankiisa ka inkirsan ayaa joogaa la ii sheega oo qaarkood xataa ay laakiin waa isqariyaan baa ilaahay jiritaankiisa baraha bulshada markay qoraal noqoto way kaga niqaashaan baa laakiin hadal ahaan lama soo fadhiistaan maadaama soomaalidu ummad uun hadal ay tahay qoraalladana inta badan aad loo danaynin qaybo badanoo ka mid ah qoraallada wuu kaga niqaasha way kaga niqaashaan baa lagu yidhi laakiin afkaartaas ayadaa weli cod ahaan iyo kumaysa soo gudbin meelo kaleeto marka waa waaqac jira iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa ummaddu labay u qaybsantaa ummatu dacwa iyo ummatulijaaba ummatudacwa waxa weeye waa wixii nebiga loo soo diray sala allahu calayhi wasalam oo dhan weliba khaasatan qaybta nebiga aan rumayn wixii nebiga inta loo soo diray nebiga rumeeyey ama wakhtigii nebiga ha joogaan ama hadda ha joogaan ama kabacdi ha yimaadeena ummatulijaaba loo yaqaano nebiga way ajiibeen sal alla alih wasalam iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye alla uu yidhi alam tara miyaadan arkaynin nebi ila ilaaladiina kuwii xaggooda miyaadan eegaynin uutuu la siiyey nasiiban gabal oo minal kitaabi kitaabka ka mid ah. waa kitaabkii kitaabu towraad iyo injiil oo ah kitaabkii weeye yu'minuuna inay rumaynayaan biljibti sixirka iyo wadaaquuti daaquudkao ilaahay ka sokay wixii la caabudayay ah oo wayaquuluuna ay u odhanayaan liladiina kuwii kafaruu gaaloobay haaulaa'i kuwan gaalada ahee mushrikiinta ah ayaa ahdaa ka toosnaan badan min aladiina kuwii aamanuu xaqa rumeeyey sabiilan xagga wadda ahaan mushrikiintaa ka toosnaan badan bay leeyihi aayaddaani waxay tilmaantay daaquud daaquudkuna waa wax kastoo alla ah sokadiisa alla ka sokay la caabudo ama geed ama dhagax ama insaan ama shaydaan wuxuu doonay ha noqdo munaasabada aayaddaanu baabka ay la leedahay daahir ma aho ma muuqato laakiin marka ayada iyo aayaadka ka dambeeya ee axaadiidta ka dambeysa la isku daro baa munaasabadu kuu soo baxaysaa aayaddana waxay tilmaantay qolyihii ahlu kitaabka ahaa uutuu nasiiban min alkitaab dheef kitaabkii ka mida la siiyo waa iyo kiristaanka iyo qolyihii mushrikiinta ahaa ee ardulxijaaj joogay ee carbeed baa qolyaha ahlu kitaabka waxaa la weydiiyey su-aalo waxaa la yidhi niman yahow idinkaa diintii hore wax ka yaqaanaye annaga iyo ninkan maxameda kaayagee saxan bay mushrikiintu yidhaahdeen qolyihii ahlu kitaabka ahaa way og yihiin nebi moxamed inuu saxan yahay inuu kitaabkiisu xaq yahay inuu asagu gar leeya way ogaayeen laakiin xasadnimo darteedba wuxuu yidhaahdeen idinkaa ka saxan moxamed iyo dadkiisaba saasay yidhaahdeen idinkaa ka saxan moxamed iyo dadka raacayba idinkaa ka saxan yaa odhanaya waa ahlu kitaabkii yuhuud iyo kristaan weliba yuhuud yay u odhanayaan waa saxan yihiin waa mushrikiintii carbeed yaa laga saxan yahay aamanuu kuwa iimaanka laga helay oo aladiina aamanuu oo nebi moxamed iyo saxaabadiisa ah saasay ka hadlaysaa miyaadan eegaynoo kuwaa la yaabay nebi moxamedow alam tara miyaadan eegaynin ilaaladiina kuwii xaggooda uutuu la siiyey nasiiban gabal ama qayb oo minalkitaabi kitaabka ka mid ah inay rumaynayaan biljibti sixirka iyo wadaaquuti sanamka la caabudayo oo wayaquuluuna ay leeyihiin liladiina kuwii u odhanayaan kafaruu gaaloobay waa mushrikiinta carbeedba waxay u leeyihiin haaulaa'i kuwanoo kafaruu kuwa kafaruu ah oo mushrikiinta ah ayaa ahdaa ka toosnaan badan min aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeya xaggee sabiilan xagga waddada wadda ahaan muslimiinta iyo kuwaan saxan kuwaana ah saxan bay leeyihiin halkaasay ka tuureen munaasabadu marka waxa weeye oo uu ishaaraya musanifku gaalada gaaladaa maadaamaay khaldanaayeen hadday yihiin kafaro iyo hadday yihiin mushrikiin eh, ahlu kitaabkiiba in la arki doono ummadda nebi moxamed oo gaalnimada ku raacday qayr qaar ka mid a iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi hal unabbi'ukum qul waxaad dhahdaa nebi muxamedow hal unabbi'ukum ma idinkaga warramaa bisharin wax ka shar iyo dhibaato badan min daalika arrinkaas waa sheegi doonaa arrinkee mahuubatan xagga abaalka cindallaahi ilaahay agti man huwa asagu man ruuxu weeye lacana uu lacnaday huwa asaga allaahu alle oo waqadiba uu u carooday calayhi dushiisa oo wajacala uu ka yeelay minhum ayaga alqiradata daanyeera iyo walkhanaasiira doofaaro oo wacabadda caabuday adaaquuta sanamka caabuday aayaddani waxay tilmaamaysaa qul waxaad dhahdaa hal unabbi'ukuma idinkaga warramaa bisharin wax ka shar badan min daalika arrinkaas qolyaha gaalada ah ayaa muslimiinta eedeeyey waxayna yidhaahdeen lam nara ahla diinin aqalla xadan weligaya maanaan arag dad diin haysta oo ka nasiib iyo ayaan daran min addunyaa waalaakhirati minkum adduun iyo aakharaba wax idinka ayaan daran muslimiin haddaantii weligaya maanaan arag bale kow walaa diinan sharan min diinikum diintiinnana weligaya diin ka shar badan maanaan arag bay yidhaahdeen gaaladii baa sidaa yidhi markaasaa waxa la waxaad ku dhahdaa hal unabbi'ukum bisharin min daalika kaa aad sheegaysaan wax ka shar badan ma sheegna jawaabtu waa haa waxaa ka shar badan idinku saa sheegaysaan xagga abaalka saddexdan tilmaamood dadka isku darsaday kow man lacanahu llaahu qofuu ilaahay oo naxariistiisa ka durjiyey dee waa yuhuuddi waa yuhuuddii iyo kiristaankii waqadiba calayhi ilaahina uu u waa labo la dhalangediyeyoo wajacala minhum alqiradata waalkhanaaziira wacabada daaquut doofaarriyi daanyeerana laga dhigay ma miaalbaa mise ummadihii qaar ka mid ah inta la masakhaybala nasakhaa waxaa loo bedelay xayawaanaadka noocaasa labada tusaaleba labada tafsiirba way jiraan lakiin xadiid waxaa jira tilmaamaya ummad hadduu ilaahay dhalangediyo oo daanyeero iyo doofaarre ilaahay uu ka dhigo ummaddaa taran dambe inaysan sii samayn oo aysan sii jirin halka ay ku afjaranto ahlu kitaabkiina weli waa jiraan oo waa uma jirta culimmada qaar baa marka waxay yidhahdeen kuwa daanyeerada iyo doofaarrada laga dhigay waa kuwii ah asxaabu sabti oo qur alla ku sheegay qolalo wxl maye waa kufaartii inta markii hore nebi ciise ku yidhi anzil eh, rabbiga hanoosoohanasoo dejiy hanoo soo dejiya maa'idatan oo qaarkood ku gaaloobeen markay gaaloobeen baa ilaahay wuxuu u bedelay daanyeero iyo doofaaro labadaasba culamada qaar ka mida ah waa ku tilmaamaan waxaad dareemaysaa marka ummad lacnad qabta inay yihiin ahlu kitaabka ummadooda gaalowday iyo kafaradii kaleba ilaahay caradiisuna ay ku dhacday waxaad dareemaysaa labadaa sifo allacna waalqadab waa sifo ilaahay sifaadkiisa ka midoo ilaahay ruuxuu rabana lacnaduu ku ridaa kuu rabana uu u caroodaa waana ruux istaahila ruuxuu ilaahay u caroonaya subxaana ayib khayrka iyo sharkaba hawaab waa lagu magacaabaa oo hadda mahuubatan waa abaal abaalka abaalku abaalmar wanaagsanna wuu noqon karaa mid xunna wuu noqon karaa hal huwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun waataad qur-aanka ku aragteen ayib iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii qalabuu adkaaday calaa amrihim asxaabulkahfi arrinkooda kuwii ku adkaaday lanattakhidanna waan yeelanaynaa calayhim dushooda masjidan masaajid ayaan ka yeelanaynaa nimankii asxaabulkahfiga ahaa markii ay dhinteen meeshii ay ku jiri jireen oo godka ahaa ayay dadkii isku qabsadeen maxaan ka samaynaa qolyaha marka waxay yidhahdeen masaajid baan ka dhisaynaa meeshaa marka maxaa loo deliishanayaa laga rabaa qolyaha ku adkaaday ma muslimiin bay ahaayeen meesha u haray mise gaalay ahaayeen midna qur-aankuma sheegin qolyihii un meesha u adkaaday umbaa la sheegay inay saa sameeyeen masaajid ha dhiseene ma meesha dhismo umbaa loola jeedaayo in la dhiso albaabkii la xiro aan lagu fitnoobinbaa mise masaajid caadioo lagu cibaadaysta in laga dhiso ayadana waa iskaal taagan oo culammada qaar ka mida ah ay muujiyeen qaar ka mida ah ayaa muujiyey marka gaaladii inay yihiin iyo muslimiinta inay yihiin labaduba waa suurtagal wa can abi saciidin alkhudriy waxaa laga wariyey radi allahu canhu anna rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi latattabicunna waad raacaysaan oo raacaysaan sunana man dad waddooyinkood kaana ahaa qablakum idinka hortiin xadwa alqudati leebka baashiisa ama darafkiisa ama caaraddiisa leebku wuxuu leeyahay dee af horo caradana waa baalana waa leebka baalkiisa bilqudati baalka kale bilqudati baalka uu la siman yahay si siman baad u raacaysaa xataa low dakhaluu hadday galaan dadkii idinka horreeya waddooyinkooda hadday galaan dadkii idinka horreeyay juxura dabbin xayawaanka dabka loo yaqaano maanse cagalayda u eg godkiis la dakhaltumuuhu waad gelaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu yaa rasuulalahi rasuulka allow alyahuudu wاnnasaara in sidaa loo godo way bannaantah alyahuudu wاnnasaara in la kordhigana way bannaantaho alyahuuda wاnnasaara la yidhaahdo haddii la godo waa khabaro waxay noqonaysaa ahum ayagu alyahuudu yahuud miyaah wanasaarana waa lagu cadfaya haddii la kordhigana waxay noqonaysaa ficil meesha ka xadsan mafcuul in looga dhigo alyahuuda atani ma waxaad ula jeeddaa alyahuuda yahuudiya wanasaara kristaan miyaad u jeeddaa qaala wuxuu yidhi faman oo haddaa yaa kale akhrajaahu xadiidkan muslim iyo bukhaari baa soo saaray laakiin lafdiga noocaana bukhaari iyo muslim maysa soo saarin oo xadiidka abu saciid ah wax yaraa ka bedelnaa waxyaalaha ka bedelnaa waxaa ka mid a ah ummadihii idinka horreeya waddooyinkoodaad raacaysaan hadday galaan meeshan xadwa alqudati bilqudia ah waxaa ku qoran shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin taakataakaad u raacaysaan dhudhudhudhun baad u raacaysaan xataa god abeese maasalugulay ama bahashaa dabbada hadday galaan la tabactumuuhum waad ka dabagelaysaan waad ku raacaysaan waad ka dabategaysaan ayib xadiidkani wuxuu caddeeyey laba muqadimo laba shaybuu sheega oo muhim ah maxay tahay tan koobaad waxaa weeye ummaddan islaamka ah ummadihii horeeto inay taageeri doonto oo iska raaci doonto wax kastoo ummadihii hore ay ku dhaceen ay ku dhici doonaan waa qodob ummadihii horeetana maqadimada labaad waxaa weeye ummadihii horeetana inay ahayd umma shirki iyo gaalnimo ku dhacday marka haddaad ummadihii gaalnimada ku dhacay iska raacdid oo aad tidhahda waxay sameeyeenba waan samaynayaa meeshii xillo ay mareen baad maraysaa oo ka dabagelaysaa taasi waa qodob marka latattabicunna sanana in la kordhigo iyo sunan in la yidhaahdo labaduba way bannaantaha waana ariiqada iyo waddada ummadihii horaa marka dad badani taageerayaan qudada waa leebka labadiisa baa labadiisa dhinac sida leebka labadiisa dhinac ay u siman yihiin baad idinka iyo gaaladii marka dambe u simi doontaanba wax isku midaad noqon doontaan markaasaa nebigu wuxuu sii tilmaamay xataa meel xun hadday ka dhacaan oo wax qof hunguriyeeyaba uusan hayn waad iska gelaysaa tusaale ahaan bahalka dabiga loo yaqaano godkiisu tilmaamo badan buu leeyahay kow waa god cidhiiri ah waa kow waa midda labaadee haddii la yidhaahdo asaga laftirkiisii qotay aad geshid silic buu ku galaa oo meel sahal lagu gelaye raaxo maaha waa labo saddex wuu qalqalloocsan yaha waa meel qalqalloocsan godkiisu afar waa qarmuun aad buu u qarmuun yaha shan bani aadamka agtiisa god qaymo kala maahane waa wax liita lix hangaralaha iyo xayawaanka iyo waxyaalaha kalena waa iska galgalaanoo liiliita toddobo asagoo sidaasah haddana inta badan magaalooyinka iyo meesha laguma yaqaana baadiyaha iyo meelahaasu dega wixii noocaa u liito haddana baadiye kusii darsaday ka warrano baadiyeah waxyaalaha noocaasihi meel wax wax laga hunguriyeeye aan ahayn ama wax la gala aan ahayn ama wax liita ah, ama cidhiiri iyo dhibi ka jirta hadday gaaladu galaan dad waxaad arkaysaa taageersanoo ku raacahaya xadiidku wuxuu ka digayaa marka taqliidkan indhala'aanta ahoo gaalada la yska raacay oo sidooda loo jaranayo oo sidooda loo labisanayo oo sidooda loo soconayo surweelka dhulka uga dhacaya hadda dadka qaarkood oo sidooda gabdhaheenna qaar ka ay u dhaqmayaan oo wiilasha qaar ka ay u dhaqmayaan dhaqanka noocaasoo reemagaalnimada loo qabo wadanka xadaarada leh wadanka reemagaalnimada wadanka ilbaxay haddasaa maxay ku ilbaxeen marka wax ajar iyo aakhare khayr lagaga helay ku ilbaxeen mise balaayo ku ilbaxeen qaar baa waxay la yimaadeen duwalkii gaaladaha dowlooyinkii dowladaha gaalada ah inay yidhahdaan raggu ha isguursadeen waa xalaal qaar baa waxay koranaya somalida waa wax iska caadi ah wadamadaasaan ka nimid waa ka jiraan waa iska caadi ah, marka wax fiican bay u qabaan raggu inay rag guursadaanba way ku taageerayaan way ku dabagelayaan dulinimo weeye waxaa lasoo minguuriyey dastuur kitaabka qur-aanka baa la teg war inagu muslim baynu naho oo kitaab baynu leenahay oo mabda' baan leenahay oo rasuul ilaahay oo rasusha ugu fadli badan baynu leenahay oo ummad muslimiinaan nahay ummadda gaalada wixii ay ku fiican yihiin oo dhaqan adduunye ah waa ka qaadanayna caafimaad hadday tahay siyaasad hadday tahay wixii adduunye ah oo inaga anfacaya dhaqankooda waa ka qaadayna mushkilo ma leh waxay ku guraacan yihiinna waa kaga haraynaa diin hadday noqotona diin diinteennaaba inagu filanba alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaama diina ilahay baa taasuu kaaga raalli noqda marka taqliidka indhahala oo maantayta gaalada lagu dabayaca bishaan oo kale waxaa lagu odhanhayaa waa bishii jacaylka oo bilaha kale yaa nacaybku muxuu yihi bilhebla waa midii jacaylka midhebla waa noocaas waxyaalaha noocaas oo dadka qaar ay ku aafaysan yihiin waa in la iska ilaaliyo o laga digtoonaado gaalnimadu ka imaanayso ayib walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can hawbaana uga sugnaaday anna rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi innallaaha alle zawaa wuxuu ii soo duubay ii soo jamciyey lii aniga alarda dhulka fa ra'aytu waxaan arkay mashaariqahaa qorax ka soo baxeedii iyo wa maqaaribahaa qoraxu dhaceedii wa inna ummatii ummadaydana sayabluqu wuxuu gaari doonaa mulkuhaa boqortooyadeedu maa wixii zuwiya la ii soo ururiyey lii aniga minha arlada xaggeeda wa uctiitu waxaa lay siiyey alkansayni laba kayd ayaa lay alaxmara mid cas iyo walabyada midalaxmara mid gududan iyo walabyada iyo mid cas wa innii anuguna sa'altu waxaan weydiistay rabbii rabbigay liummatii ummadaydana aan u weyddiiyey allaa yuhlika ilaahay inuusan halaagin haa ummadda bisanatin abaar caamatin ee weliba bicaamatin ee weliba shaamiloo ummadda islaamka ahoo dhan wada gaarta ilahay inuusan taa ku sallidin ku halaagin labo wa anlaa yusallita inuusan ku dirin calayhim dushooda caduwan cadowgaasoo min siwaa anfusihim aan ayaga ahayn cadow aan dhexdooda ahayn ee dusha kaga yimid ee gaalaha inta lagu sallido inuu nag ka dhigo oo fa yastabiixa markaa cadowgii uu bannaysto baydatahum barxaddooda iyo waxa weeyaan iyo ubucdooda wa inna rabbii rabbigay qaala wuxuu igu yidhi yaa muxammadu muxammadow idaa qadaytu haddaan xukumo qadaa'an xugum fa innahu xugumkaasi laa yuraddu lama celiyo wa innii aniga allaana acdaytuka waxaan kuu siiyey liummatika ummadaada allaa uhlika inaanan halaagin hum ayaga bisanatin abaar caamatin ee guud ahaaneed wa allaa usallita inaana ku dirin calayhim dushooda caduwan cadowgaasoo min siwaa anfusihim aan ayaga ahayn oo fa yastabiixa markaa u bannaysto baydatahum ukuntooda walow ijtamacaa haba isugu yimaadeen calayhim dushooda min aqtaarihaa adduunyada dacalladeede xataa yakuuna ilaa uu ahaado bacduhum muslimiinta gabalkood yuhliku mid halaaga bacdan gabalka kale oo wayasbiya uu qafaasho bacduhum qaarkood bacdan gabalka kale rawaahu barqaani xadiidka barqaani baa wariyey keligiina muusan warina axmed iyo abu daawuudna way wariyeen fii saxiixihii buu ku wariyey wazaada wuxuuna ku daray wa innamaa akhaafu waxaa uun kaga baqayaa nebiga hadlaya calaa ummatii ummadayda dusheeda al a'immata madaxda almudiliina ee wax dhumiya wa idaa goortii waqaca uu dhaco calayhim ummadda dushooda assayfu sayfu iyo dagaal lam yurfac dagaalkaa laga kor qaadi maayo islaamka muslimiinta ilaa yowmialqiyaamati qiyaamada maalinkeeda laga gaadho walaa taquumu dhici mayso assaacatu saacadda qiyaame xataa yalxaqa ilaa ay haleelaan oo ka daba tagaan xayun qabiil xataa yalxaqa ilaa uu haleelo xayun qabiil oo min ummatii ummaddayda ka mid ah bilmushrikiina mushrikiinta wa xataa tacbudda ilaa ay ka caabudaan fi'aamun kooxa tiro badan oo min ummatii ummaddayda kamida ah ummatu muxamed al awthaana asnaamta ilaa ay ka caabudaan wa innahu amar yeshaaniya sayakuunu waxaa ahaan doona fii ummatii ummadayda dhexdeeda kadaabuuna beenaalayaal alaauuna ee soddon ah kulluhu mid kastoo ayaga ka midana yascumu uu sheeganayo annahu asagu nebiyu nebi inuu yahay wa ana anagu anuguna khaatamu nebiyiina nebiyaasha kii lagu gebagabeeyey baan ahaa laa nebiya wax nebi la yidhaahdaa bacdii gadaashay kuma sugnaan walaa tasaalu ka zuuli mayso daa'ifatun kooxoo min ummatii ummaddayda ka mid ah cala alxaqi xaqa dushiisa inay ku sugan tahay mansuuratan xalay tahay mid loo gargaarayo laa yadurru xaalo uusan dhibayn hum ayaga man ruuxa khadala hoojiyey hum ayagoo garabkooda ka baxay xataa yaatiya ilaa uu yimaado amrullaahi ilaahay amarkiisa tabaaraka khayrkiisu badayo wa tacaalaa sarreeye xadiidkani waa xadiid weyn oo cadiima ah, macaani badanna ka hadlayoo xambaarsaday wuxuu nebigeennu tilmaamay inna allaaha zawaa liya alarda ilaahay dhulkuu ii soo duubayoo waa la ii soo koobayba laba tafsiir baa ku jirta middood waxaa weeye waa mucjisooyinkii nebigu dhulkiibaa sidii banooni ahaan nebiga sal alla alay waslm loogu soo duuba markaasuu arkay qorrax ka soo bax iyo qorrax u udhac inta udhaxaysa marka in dhulkii loo duubay waa suurtagal waxaa labaadoo suurtooda dhulkoo sidiisii ah ilaahi aragtida nebi moxamed intuu xoojiyey awood dheeraada siiyey asagoo madiina jooga inuu nebigu arkay qoraxdu meeshay ka soo baxday iyo qoraxdu meeshay u dhacday sal sl bartiisa uu ka arkay waana sidii habeenkii la dheelmay markuu inta soo noqday subaxii ree uu ku yidhi xalay baan baytulmaqdis ku soo tukada war baytulmaqdiskii bisha iyo labada bilood loo socon jiray baa inta xale kusoo tukatay ba hadda nala joogtaa miyaa annagaa been noo sheegaysaa bay yidhahdeen haddaad baytulmaqdes kusoo tukatay noo tilmaan bay yidhahdeen leanna weligii nebigu baytulmaqdes ma tegin markaasaa ilaahay u sawira sidii qof shaashad ka fiirsanaya camal markasu halkaas weye sidaas weeye albaabkaasaan ka galay saasu aha wuu tilmaamay tilmaam buuxda markaasuu sidaa ma yaha way ka markhaati kaceen marka sida ilaahay marka araggiisa u xoojiyo asagoo maka jooga uu tafaasiisha iyo faahfaahinta uga bixinayey ee baytulmaqdes ayuu mashaariq alardi wa maqaaribahana uga bixiyey nebigu sal alh waslm ilahi baan usoo duubay cajiib waxaa nebigu wuxuu tilmaamay qoraxdu meeshay ka soo baxday iyo meeshay u dhacday laakiin koonfuriya waqooyi muusa tilmaamin wuxuu xadiidku tilmaamay oo nebigu sheegay ummadayda boqortooyadeedu intii habeenkaa la itusay inuu wada gaari doonoo saamaynaya intaas nololba haduusan nebigu ku gaarin ummaddiisu way kala gaareen intii nebigu uu tilmaamay islaamku waa gaaray ayib wuxuu nebigu tilmaamay laba waxyaalood baa la isiiyo o ilaahay u arsaaqay buu yidhi alkanzayni laba kayd oo maxay yihiin alaxmara walabyad alaxmarku waa dahab alaxmara dahabka iyo wal abyada fidada oo axmarka wuxuu ka wadaa waxaa markaas lacag u ahaa doolarku siduu maraykanka iyo hadda u leeyahay dahabka waxaa markaas soo saari jiray oo haystay qolyihii waxa weyaan qaysar baa haystay boqorkaas abyadkana markaa waxaa haystay kisra oo fidadu ahaa marka labadaa kansina waa la isiyo labadaba muslimiinta markii dambe furtoo xoolahoodiina la wareegay waxaan ilaahay weydiistay buu yidhi dhowrkan waxyaalood qaybna waa la iga yeelo waa la ii aqbalay qaybna waa laigu soo celiyeybu muxuu nebigu ilaaha weydiistay o waxaan ilaahay ummadayda u weydiiyey bu ummadda nebi moxamed anlaa yuhlikahaa bisanatin bicaama sanatin maanta abaar baa loola jeedaa sanadkii caadiga ahayoo bilaha looma jeedo waa abaar caamatinna waxaa loola jeedaa sanad abaarnimadiisu ummadda islaamka dhan ay wada camimtay oo wada gaartay oo qof muslim uusan ka badbaadin weligeed adduunka kama dhicin waxaa laga yaba inaad tirado haddayba soomaaliya ka jirta soomaaliya islaamka intebay ka yihin wax yar sooma waxaa laga hadlaya waa ummadda nebi oo islaamka laga hadlaya adduunka meel kastoy joogaan abaar camimto kulligood hal mara ku wada dhacda ilaahay weligeed kuma sallidin qayb ka ah iyo gobol ka mida ah iyo afraad ka mida ah iyo qoys meel degani waa dhici karta abaar inay ku dhacdo laakiin ummadda nebi maxamed oo dhan abaar ku dhacday maysan dhicin su-aashaas nebigu uu ilaahay inoo weydiinayo raxmaddii nebigu aan shala soo maro ra'uufu raxiim bay ku tusinaysaa ila oo ummadayda saas kugu ducaynaya waa midda labaadee waxaan ilaahay weydiistay wa anlaa yusallita calayhim caduwan min siwaa anfusihim cadow shisheeyeoo ayaga aan ahayn ayaga dhexdooda ma aha cadow shisheeyeoo gaala ah inuusan ummadda ku sallidinoo kulligeed ka wada adkaada ayana waa iga yeelayb waxaa laga yaabaa inaad isweydiisa oo seebay ku dhacday maanta gaalaaba loo bushin tuuran yahayoo hoggaanka noo hayse way dhici kartaa adduunka badankiisa inay qaybo ka mid a ah haystaan maantayto laakiin afraad iska hor ka hor tagta oo awood sheegata oo iska dhicisa oo ya iska tirahda weligeed arrada dusheeda laga waayi maayo waxaa laga hadlayo xadiidku nebigu ka hadlayna waxa weeye cadow islaamka oo dhan inta ku hamsada ku habsada kulli wada dirqiya ayib saddexaad maxaa dhacaysa cadowgaasu cadowgu markuu kaa adkaado fayastabiixa baydatahum baydada maanta ukunta waxa laga wadaa dee mooradoodiibuu bannaysanaya dumarkii iyo ciyaalkii iyo dhaqaalihii iyo dhaqankii waxoo dhan bay gacanta ku dhigahayaan markaan intaa ilaahay weyddiistay buu ilaahay ila hadlay wuxuuna igu yidhi yaa muxamadu muxamedo u fiirso wa inna rabbii qaala ilaahay hadal buu leeyahay qaala qowl buu sifa ka mida sifaadkiisa wuxuuna yidhi yaa muxamedu in badan waxaad arkaysaa culammada odhanaysa arki maysid nebi ilaahay magaciisa ugu dhawaaqay waa sax waxaanu leenaha waa filqur'aani qur'aanka arki maysid nebi moxamedo ilaah yaa muxamed u odhanayo ma arkaysi laakiin sunnada nebiga waa ku jirta calayh salatu wasalaam waa tana yaa muxamed nebigu waa kula hadlay sal alay slam xukum haddaan rido oo qada kowniyoo ilaahay uu horay u qadaray waxba lagama bedelo wax laga bedelayo wixii horeeto ma i jirto oo muxuu ahaa ummadayda ummaddaada wixii aad ii weydiisato ahayd inaanan abaar ku halaagin waa kaa yeela wixii aad ii weydiisato ahayd inaanan cadow ku salidin ayana waa kaa yeelay walow ijtamaca haba isugu yimaadeen calayhim dushooda muslimiinta ha isu soo kaalmaysteen man makhluuqa biaqdaarihaa adduunyada daafaheeda ku sugan oo gaalaha haday isu soo kaalmaystaan muslimiintao dhan in la xasuuqa ma dhacayso taas waan kaa yeelaybu taasna waan kaa yeelay ayib mid saddexaad baa jirtay oo nebigu ilaahay uu weydiisto laga diiday maxay ahayd ilaahu ayaga dhexdooda ha isku dirin muslimiinta ma lagaa yeelaya ma lagaa yeelaya taas way islaynayaan ma lagaa yeelaya taas marka wuxuu ku kordhiyey wuxuu ku kordhiyey barqaani baa wariyey innamaa akhaafu calaa ummatii ala'imata almudiliin ala'imata almudiliin waa saddex qolo culummada kow madaxdana laba dheh dadka cibaadaystana saddex dheh saddexdaa qolo hadday hallaabaan ayaga ala'immatulmudiliinna loo yaqaana hadday hagaagsan yihiinna waa dadka dadka ugu fiican hadday saddexdaa qolo xumaadaanna waxa khalqiga fasaadiyaa waa saddexdaa qolo ninka caalimkaa ah ama culummada xumaatay madaxweynaha xumaaday iyo madaxda xumaatay iyo dadka cibaadaysta saddexduba saddex waxyaalood oo waxay haystaan dadka ay ku baadiyeyn karaan maalan madaxdu hadday xumaato suldo iyo awood bay leeyihiin awooddaasaa laga yaaba dadka inay ku muquuniyaan oo ku dirqiyaan oo yidhahdaan waxa ha la sameeyo dhaqankii dadka ay la dagaalamaan oo hadhow dadka ay gaalnimo ka dhigaanba gaalo ka dhigaan culummaduna tawjiihintaa iyo kelimadaa ay leeyihiin iyo muxaadarooyinka ay jeedinayaan iyo kutubta ay akhrinayaan culummadii hadday xumaato waxaa dadku diin ahaan ay u aaminsan yihiin oo ay ka khaldayaan marka ummaddii dhankaasay ka fasaadinhayaan iyo muxaadarooyinkii wacdiga qofka caabidka ahoon aqoontaba badnayn laakiin iska cibaadaysta hadduu xumaadana dadku waxay le al qofkaasu waa weli ilaahay oo cibaadadiisa fiiriyo ku daydaan buu marka dambe meel daran ka tuurahaya hadduu asagu xun yahay weeye saddexdaa qoloba marka alaimatulmudiliin buuyay noqonayaan munaafiqaa la mid ah caliimu lisaan waa munaafiq aqoon oo aftahan oo hadalka markuu isdaba dhiga yaabaysid ayaguna kuwa wax dhumiyey ka mid yihiin marka kuwaasaan aad idinka baqayaabu dagaal hadduu yimaado oo ummadda islaamka dhexdeeda uu dagaal ka bilowdo waidaa waqaca calayhim sayfu wax cadow kaleetaa ma dhexdooda muslimiinta hadduu dagaal ka bilowdo bal xadiidkan u fiirso lam yurfac ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaama laga gaaro dagaalka muslimiinta dhexdooda wuu soconaya wuxuu dagaalkaasi bilowday cumaan ibnu cafaan wakhtiguu joogay baa la dilay maalinkaa dagaalkii bilowday muslimiinta dhexdooda ilaa yowmina haadaa wuu socda haddana ku dhammaan maayo labada kun iyo labiyo labaatanka ku dhammaan maayo ilaa qiyaami saacati wuu soconaya malifaa qodobka ilaa qiyaami saacati urur baa loo dagaalamin ururadiineed baa loo dagaalamin kooxooyin baa loo dagaalamin waxaa loo dagaalamahayaa qabaa'il waxaa loo dagaalamaya gobolaysi wax walbay u dagaalamayaan nooc walba dagaalyahay u dagaalamaya waa isbannaysanayaan ayagu mararka qaarkood ba arkaysa muslimiin dagaalamto kuwa leyihin mujaahidiinta iyada kuwa kalena waa nooc kaleta ayagu mujaahidiin ma ah. marar baad arkaysaa laba maamul goboleedoo intay islaysay koox walba kuwoodu ay mujaahidiin u yihiin war alfaada sharciga maxaa loogu ciyaaraya oo meel looga dhacaya maxaa kaagana mujaahid ka dhigay kan kalena mujrim ka dhigay ood yar iyo jabad yar baad isku haysataane ma wada daaqdaan idinku wada filno wada leedihiin ma iyo soodimaha gaalado ay idiin samaysaad rabtaa inaad dhiigga islaamka ku banaysataan waxa noocaasoo kaleha lagu afaysan yaha marka kani waa mujaahid kani waa mujaahid allaahu akbar allaahu akbar waa kaasa hebel taallaha loo dhiso kanaha loo dhiso waxoo dhan waa wada saxayin marka say isu arkaan macnaheedu maaha inuu xadiidku ammaanayo dagaalkaa socda badankoodu waa khaldan yahin waa dhici karta qof lagu soo duulay inuu isdifaaco yira warga alihin allah hadduu yahay daayo ay diidaan oo yacla iska yidhaahdo waa wax dhici karta mararka qaarkood in lagu fasaxo laakiin waxaana waa fitan wuxuu nebigu ka hadlaya sal alay wasalam fitnooyin wey ayib ilaa saacadda qiyaamo ay ka dhacda marka oo xadiid baa jira sheegaya ummadda islaamkaaba inaysan saacadda qiyaamo ayagoo nolol u dhacaynoo saacadda qiyaamo ka hor ay baaba'ahayaane oo saacadda qiyaame qiyaamadu ay ku dhacayso dadka dadka ugu sharka badan oo gaalada ah ilaa adduunka dushiisaba laga waayo qof allah allah yidhaahda isdiidi maayaan saacadda qiyaama ku soo dhowaadkeeda iyo markay bilaabanayso ilaa markaasi hawshu gaaraysa baabku wuxuu ahaa ummadda nebi maxamed qaar ka inay gaaloobi doonaan xadiidku saasuu baabku ahaa bal xadiidkan u fiirso nebigu wuxuu yidhi walaa taquumu saacatu xataa yalxaqa xayu min ummatii bilmushrikiin ummadda nebi maxamed qabiil ka mid gaalada ay haleelaan oo ka daba tagaan oo gaaloobaan saacadda qiyaama ma dhacayso kow waxataa tacbuda fi'aamun fi'aam waxa weye waa aljamaacaat alkaiira waa jamaacooyinka tirada badan jamaacooyin iyo kooxo badan oo islaam ahaa ilaa ay sanamka caabudaan oo diintii ka baxaan saacadda qiyaama dhacayso cajiib halkaa marka waxaa ka soo baxday ummadda nebi maxamed qaar ka mid inay gaaloobi doonaan waa masale ijmaaca ijmaac weeye masaladaas saxaabaduna waa ku ijmaacan oo ayagoo saxaabadu ay joogaan baa ummadda qaar ka mid a carbeed ee ridoos musalimatulkadaab so intuu soo baxay haddana waxa weeyaan dad maysa rumayn reer bani xarifa iyo abubakar iyo lama dagaalamin xuruubu ridda maxay ahaayeen dad nebigaoo nool sala allahu calayhi joogay oo musaylima uu ka yahay kuwo rumeeyey oo nebi ahaan u rumeeyey ayuu la dagaalamay abubakar murtadiin bay ahayn lala dagaalamay marka qabaa'il ummadda ka qoysas dhan inay gaaloobaan oo diinta ka baxaan kooxo aan isku qabiil ahayn oo isku keenkeen ah inay diinta ka baxaan fardi iyo qof qof ummadda islaamka ka inuu diinta ka baxo nebigaa horay usii sheegay sala allahu aleh siduu uga warramayna nebiga u dhacday sal lay slam haddana waa waaqic taagsaan sheegnay ummad badan oo muslimiin shalay ahayd oo maantay gaalowday oo kiristaan ah oo kiniisadaha ku jira ayaa jira wax la iska indhatiri karana maahan waa baryaysa caba laguma daahaah waana ummadii kaare ku dhacday hadde oo khaldamay oo meel daran ka dhacay wuxuu nebigu sheegay ummatu muxamed dhexdeeda baa waxaa laga heli doonaa soddon qof oo soddonku waa been sheegayaana mid walbaoo ka mid ah ay leeyihin nebi baana musaylimatulkadaab soo muso nebi baana nebinimuu sheegta haddaba waa ummaddii nebi maxamed garo nebinimayna sheeganayaan wuxu le anna nebi kalaana nebiguna muxuu ahaa asna nebi buu ahaa anna nebi baana huu leeyihi ah, labada iyadoo laba nebi baana sidaasay odhanayaan nebigu wuxuu yidhi hawsha ku khaldamina anaa nebiyaasha ilaahay ugu dembeeyey nebi iga dembeeye ma jiro ummadayda islaamka laga waayi mahayo koox xaqa ku taaganoo loo gargaarayo mansuura loo gargaaraya maxaa loogu gargaarayaa hadday dagaalamaanna waa guulaysanayaan hadday yidhaahdaan waa doodaynaayo o mabda'a ee aaminsan yihiinoo taageersan yihiin baanu ku doodaynaana dooddoodoo looga garheli maayo laa yaduruhum man khadalahum qofkii ayaga garabkooda iyo gaashaankooda ka baxay waxba kala tegi maayo ilaa amarka ilaahay uu yimaado ilaa amarka ilaahay uu ka yimaado hawshu sidaasay ku soconaysaa marka axaadiid waxaa jirta tilmaamaysa war ummadda islaamka laa ilaha illa llahu u gaaloobi kartaa waxaa weeyaan nebigu uu yidhi idinkaga baqi maayo gaalnimo laakiin waxaan faqri idinkaga baqi maayo ah, wax way gaalnimo idinkaga baqi maayo laakiin adduunya inaad ku tartataan baan idinkaga baqayaa axaadiid waxaa jirta tilmaamaysa ibliis inuu ka quustay jasiiratulcarab dadka jooga inay waxa weeyaan ay asaga adeecaan axaadiistaas iyo kuwan sheegaya ummaddii qaar ka inay gaalowday see laysu waafajin isdiidi maayaan nebigu hadduu yidhi faqri idinka gaalnimo idinkaga baqi maayo macnaheedu waxa weeye ummaddo dhan inay wada gaalowdo laakiin fardi qof ummadda ka a ah ama koox ka inay gaalowdo may waa wax dhacaya taas taas waa wax dhacaya waana nimduu nebigu ka warramay sal lay slam waxaa la a ah, mal faqra akhsha calaykum faqiirnimo iyo saboolnimo idinkaga baqi maayo buu nebigu maanta soo dad badanoo muslimiinta fuqaraa ma jiraan maxaa laga wadaa marka faqri ummadda islaamka oo dhan wada saameeya nebigu inooga baqi maayo laakiin qof ama qoys ama dowlad gooniy inuu faqiir noqdaan waa wax caadiyo waaqic aan la inkiri karin taasayna la mid tahy wixii kaa lagaga jawaabaana kana jawaabu noqonaysa ibliis jasiiratulcarab quusta uu ka quustay waa dadka wanwanaagsan inuu baadiyayo ama dadka xunxunmaya ah, sacuudigaa laga helaya ummad gaalaho joogta sacuudiga dhexdiisa baa laga helaya afraad gaalaho joogta jasiiratulcarabna weeyaan marka macnaheedu ma aha ummadda islaamka inaan qof kutubu kutubta islaamka oo fiqiga waxaad arkaysaa waxaa ku qoran baab loo yaqaana baaburidda ha kutub kastoo fiqiga soo baaburiddaad ku arkaysa riddadu waa maxay waa qof muslim ahayoo diintii ka noqday waay qof muslim ahayoo diintii ka noqday wiil ayib fiihi baabkan dhexdiisa waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada koobaad tafsiiru aayat nisa aayatu nisa caddaynteeda weeye oo maxay ahayd alam tara ila aladiina uutuu nasiiban ahaaniya masalada labaad tafsiiru aayati lmaa'ida qul hal unabi'ukum aayaddii aayad weeye ahaaliatu masalada saddexaad tafsiiru aayati lkahfi aayatu lkahfi kahfi aayaddeedii in la caddeeyo qaala aladiina halabuu calaa amrihim alraabicatu masalada afraad wahiya iyadaana ahamuhaa ugu muhiimsane ma macna aliimaani rumaynta macnaheedu muxuu yahay biljibti sixirka la rumeeya iyo wadaaquuti daaquudka hal huwa asagu ictiqaadu qalbin ma qalbiga rumayntiisaa aaminidda aad aaminaysa waxaanu inuu ilaahay yahay miyaa ow huwa asagu muwaafaqatu asxaabihaa asxaabteeda waafaqidda la waafaqa miyaa dadka sixirka iyo daaquudka iyo caabuda maca buqdihaa iyadoo la necib yahay wa macrifati butlaanihaa inaysan jirinna la garanayo macnaheedu waxaa weeye qofku hadduu aamino sixirka in la caabudo iyo daaquudka sida haduu aamino de waa gaalnimo waa kow hadduusan aaminin laakiin asxaabteedii uu ku waafaqo uu yidhahda sidaanaa rajaxsan oo sidaanaa wanaagsan oo sidaanaa saxa dee ayadana waa ku gaaloobayaa hadduusan labadaa midna ahayn laakiin daahirka uu ka waafaqay ibnu cuthaymiinu kale wuxuu tilmaamayaa ma gaaloobayo qofku laakiin khatar buu ku sugan yahay alkhaamisatu masalada shanaad qawluhum odhaahdooda weeyaan ay leeyihiin ina alkufaara gaalada alladiina kuwaasoo yacrifuuna ay og yihiin ahlu kitaabku qowluhum ahlu kitaabka hadalkooda weeye ina alkufaara gaalada alladiina kuwaasoo yacrifuuna ay garanayaan kufrahum gaalnimadooda ahdaa waxay ka toosnaan badan yihiin sabiilan xagga wada ahaan min almu'miniina mu'miniinta waana gaalnimo qof mu'mina ah iyo gaal inaad tidhaahdeed waxaa diin ahaan saxan gaalka waa iimaankiioo aad tiri waxaa ka fiican gaalnimada alsaadisatu masalada lixaad wahiy almaqsuudu waana midda loola jeedo bitarjumati baabka tarjumada ciwaanka ula jeeda iyo xadiidkii weliba abu saciide eh, anna haadaa arinka anna haadaakani laabudda waxaa laga maarmaana an yuujada in la helo fii haadihi اlummati ummaddan ayadaa dhexdeeda ummade ummatu muxamed dad gaalada raaca in la helo waa laga maarmaana way dhacaysaa ma ku saxan yihiin kamaa taqarara sidii sugnaatay fii xadiidi abi saciidin abi saciid xadiidkiisa asaabicatu masalada toddobaad atasriixu waa caddayn biwuquucihaa masaladaa dhicitaankeeda waaqic ahaan inay dhacayso la caddeeyo acnii waxaan ula jeedaa cibaadat alawthaani asnaamta caabuditaankeeda fii haadihi اlummati ummaddan ayada dhexdeeda fii jumuucin ummado weliba kooxo kairatin ee tiro badan inay gaalnimadaasi ka dhici doonto in la caddeeyo waa wax dhacayabu athaaminatu masalada sideedaad alcajabu waa la yaabka alcujaabu ee weliba la yaabka badan oo waa maxay khuruuju man ruux soo bixiddi weeye yaddacii sheeganaya annubuwata nebinimo waxaa la yaab leh inuu soo baxo ruux nebinimo sheeganaya milu mukhtaar sida mukhtaar oo kaleeto maca takalumiha asagoo weliba ku hadlay bishahaadatayn wuxuu leeyahay laa ilaaha ila allah muxamadu rasuullah adigu maxaa taha anna rasuul kalaan leeyahy iyo wa tasriixihi caddayntiisa uu caddaynaya biannahu asagu min haadihi اlummati ummatu muxamed baan ahay buu leeyahay oo hayee rasuulnimada sheeganaysa maxaa waaye aniga si kalaa la ii doortaye laakiin ummatu muxamed baan ka tirsanoo laa ilaaha ila اllah muxamadu rasullahi laakiin rasuul kalaana intaa keliya maaha wuxuu sheeganayaa wa ana rasuula rasuulka muxamedana xaqun xaq weeya bal u fiirsa intuu qodob isku daraayo intaba waa qirsanhu leeyahy wa ana alqur'aana qur'aankana xaqun xaq weeyaan buu leeyahy asna adugu marka maxaa rabtaa dee rasuul kalaana anaha la i taageero wa fiihi baabka waxaa ku sugan anna muxamadan muxamed khaatamu nebiyiina nebiyaasha kii ugu dambeeyey inuu yahay sala allahu caleh wa maca haadaa ayadoo weliba sidaa jirto nebi moxamed inuu yahay nebigii nebiyaasha ugu dambeeyey waxaa la yaab ah yusadaqu in loo rumaynayo fii haadaa mukhtaarkan kan la midka kullihii dhammaantii maca tadaadi ayada ay jirto weliba iska hor imaansha alwaadixi een waba bannaanka taalla oo waa maxay ayadood og tahay nebi moxamed inuu nebinimada ugu dambeeyey ruux dambe intuu yimaado inuu ku yidhaha nebi baan ah oo haddana aad ku taageertid ayadoo jirto iska hor imaansho see isaga hor imaanayaan dee nebi moxamed baad u rumaysantaha xaq mid hadda soo baxayna waxaad leedaha waa nebi kale waa iska hor imaanayaan inaad tiraha labadaba nebini baan u rumaynayaa warkaasi war jira ma ah waqad kharaja wuu soo baxay almukhtaaru mukhtaar fii aakhiri casri saxaabati saxaabada wakhtigoodii wakhti ugu dambeeyey ayuu soo baxa wa tabicahu waxaa raacay hu asaga fi'aamun kooxa kaiiratun ee tiro badan u durbaantumo yir mukhtaar waa nebi ilaahi ataasicatu masalada sagaalaad albishaaratu waa bishaaro la isugu bishaaraynayo bianna alxaqa xaqu laa yazuulu inuusan dhammaanayn bilkuliya gebi ahaanba xaqu ma dhammaanayo way dhici karta ummadaha qaar ka mida ah laga guulaysto gobollada qaar ka mida ah, xilliyada qaar ka mid a ah, mar walba waxaa jiri doonta koox xaqa u taagan kamaa zaala suu xaqu u zuulay fii maa madaa tagay dhexdooda oo kitaabtoodii iyo waxa weyaan mabaadidooda iska dabargoday bal laa tasaalu ka zuuli mayso calayhi xaqa dushiisa daa'ifatun koox alcaashiratu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا alcaashiratu masalada tobnaad al-aayatu waa calaamadii alcudmaa ee weynayd oo ah annahum ayagu mu'miniintu maca qilatihim yaraantooda ayagoo lala qabo ay yar yihiin laa yaduru inuusa dhibayn hum ayaga man ruuxii khadalahum hoojiyoo garabkooda ka baxa iyo walaa man ruuxii khaalafahum ayaga ka maanduwanaadoo khilaafa alxaadiyata casharata masalada koob iyo tobnaad ee laga qaadanaya baabka anna daalika arrinkaas asharda ee shardiga oo ah inay xaqa ku taagnaanayaan ilaa qiyaami saacati saacadda qiyaamadeeda laga gaara ayuu soconayaa ee maaha inay waqti dambe meesha ka baxayaan oo iska dhammaanayaan athaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad maa sheega weeye fiihi baabkan dhexdiisa ku sugan oo min al aayaati calaamada ah al alcadiimati ee weyn mucjisooyin weyn oo nebigeenna sala allahu calayhi wasalama nebinimadiisa ku tusinaya oo maxaa ka mid ah minhaa waxaa ka mid ah calaamadahaas nebi moxamed nebinimadiisa ku tusinaya ikhbaaruhu nebiga ka warbixintiisa bianna allaaha alle zawaa inuu u soo duubay lahu nebiga sala allahu calayhi wasalama almashaariqa qorax ka soo bax iyo walmaqaariba qoraxu dhac intaba nebiga asagoo nool in loo soo duubay wa akhbara uuna ka warramay bimacnaa daalika arrinkaas macnihiisana nebigu uu sheegay fa waqaca arrinkiina wuu dhacay weliba kamaa sidii akhbara uu nebigu uga warramay u dhacday sal alih wasalam oo meelihii nebigu u lahaa waa la iisoo duubay nebiga sal alih wasalam waa la tusay hawshiisii bikhilaafi aljanuubi koonfurta iyo washimaali waqooyiga sidaa ka duwan sidii nebigu uga salgaaray halkaa iyo bariga iyo iyo waxa weeyaan galbeedka labadaa meeloodoo kaleeta nebigu uma salgaaray sal alla alih wasalam laba waxaa ka mid a ah mucjisooyinka nebiga wa ikhbaaruhu ka bi annahu nebiga sala allahu calayhi wasalam asaga uctiya in la siiye alkansayni laba kayd oo aan ku fasirnay reer furus iyo reer ruum dhaqaalahooda inay yihiin oo islaamku la wareegay saddex wa ikhbaaruhu nebiga ka warramidiisa biijaabati dacwatihi baryadiisii ee aqbalidda laga aqbalay liummatihi ummaddiisa uu u duceeyey fil itnatayni labadii qodob oo ahayd abaar camimtoo dhammaystirta kulligood inaan lagu salidin iyo cadow ayaga aan ahayn inuusan ka sayid calayn afar wa ikhbaaruhu ka warramiddiisa annahu nebiga sala allahu calayhi wasalama munica in loo diiday athaalidata tii saddexaad ahayd ummadda dhexdooda ayagu inay islaayaan taa lagama yeelin buy waxaa shanaadoo nebiga mucjisooyinkiisa ka mid a ah, wa ikhbaaruhu ka warramiddiisa biwuquuci sayfi dagaal dhicitaankii nebigu uu ka warramay iyo wa annahu dagaalkaa ah laa yurfacu inaan la kor yeelaynin idaa waqaca mar hadduu dhaco bilowdo dagaalkaas inuusan joogsanayn waa tusbax furfurtay wa ikhbaaruhu iyo nebiga ka warrabiddiisa biduhuuri lmutanabbi'iin kuwa nebinimo sheegta soo bixitaanka ay soo bixi doonaan uu ka warramay fii haadihi alummati ummaddan dhexdeedana ay ka soo bixi doonaan sidii uu sheegay bayna u dhacday nebiga calayhi isalaatu wasalaam iyo wa ikhbaaruhu nebiga ka warbixintiisa bibaqaa'i daa'ifati kooxdii jiritaankeeda uu ka sii warbixiyey almansuurati ee loo gargaarayo oo loo hiilinayay wa kullu haadaa kaa dhammaantii toddobadaa qodobba waqaca wuxuu u dhacay kamaa sidii akhbara nebigu uga warramay calayhi salaatu wasalaam maca anna kulla waaxidin mid kasta oo minhaa toddobadaa qodob ka mid ah min abcadi maa shay kan ugu fogaansha badan ay tahay yakuunu ahaanaya filcuquuli cuquusha caqliga waxyaalaha uusan mararka qaarkood sawiran karin waxaa ka mid ah oo madiine fadhiya inuu yidhaahdo ilaahay baa ii soo duubo i tusay mashaariq alardi wa maqaaribaha caqliga bani aadamku waa ka fogta laakiin waxyi mar hadduu meesha yimaado caqliga waxba kuu tari maayo nebi oo jooga inuu yidhahdo soddon nin oo waxaa gadaasheeda imaan doonta mid walba uu nebinimo sheeganayo ummatu moxamed ka soo bixi doonaan beenaalayaalla ah waxaa laga yaabaa markaa dadkii jooga inay la yaab ku ahay qaarkood laakiin muminiin badanoo muminiinta saxaabada badan waa rumeeyeen ka bacdina sidii baa dhacday ayib aلثaaliثaةa caشhaرaةa masalada saddex iyo tobnaad xasru اlkhawfi cabsidii lagu koobo weeye calaa ummatihi nebigu ummaddiisa uu u baqayey min ala'imati hogaamiyaasha almudiliina ee dadka dhumiya hogaamiyaasha dadka dhumiyana saddex baan ku sheegnay waa culummo xumaatay oo jidkii culimmada lagu yaqaanay ka weecatay iyo madax xumaatay oo sidii cadaaladda ahayd aan dadka ugu dhaqin iyo dadka cibaadaystooo cubaadda loo yaqaanoo xumaaday saddexduba khalqigu waa ku aafoobaane kuwaasaa ala'imatulmudilluun loo yaqaana alraabicata casharata masalada afariyo tobnaad adtembiyuhu waa baraarujin calaa macnaa cibaadati alawhaani awhaanta iyo asnaamta caabuditaankeeda macnaheeda in la isku baraarujiyo la horta muxuu noqon karaa sanam in la caabudaa in loo sujuudo keliya maaha in loo rukuuco keliya maaha in loo tukada keliya maaha ee waa wax intaa ka caamsanoo waxaa soo hosgelaya qof bani aadama inaad xaqi ilaahay u leexisoo tidhahda asagaan caabudaya waa sanam asagaan aeecaya oo xaaraanta ku aeecaya oo xalaasha wuxuu asagu ii xalaalayaan yeelayaa taa laftirkeedaa sanam caabuditaankii soo gelaysa wallahu aclam sala allah wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi w saxbi ajmain